alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina wala cudwana ila clى الظalimin wsala allahu cala nabiyina muxamedi wcala alih waصaxbih yaxsul linsanu cala almni wاlاhtida almuطlq yani alkamil wamata yakunu amnuhu waاhtidaahu naaqisa goorma ayaa qofku uu helayaa amni iyo hanuun dhamaystiran goormase ayaa amnigiisa iyo hanuunkiisu naaqisu noqonaya nacam nacam ida kana twxiiduhu kamila kana amnuhu waاhtidaauhu kamila waida naqasa الtawxiid naqasa bixasabihi amnuhu waاhtidaauh tacaala wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yihi qaala muusa calayhi salaam wuxuu yihi muuse waa nabiy llaahi muusa yaa rabbi rabbi ow callimnii waxaad i bartaa shay-an shay adkuruka aan kugu xuso wa adcuuka bihi oo aan kugu baryo oo marka aan ku barya aan kuugu tawasulo qaala wuxuu ihi qul waxaad tidaa yaa muusa muusow laa ilaaha ila allahu dheh qaala wuxuu uhi yaa rabbi rabbi ow kullu cibaadika addoommahaaga oo dhami yaquuluuna haada sidaa way leeyihiin oo laa ilaha ila allah waa ku dhawaaqaan qaala wuxuu uhi yaa muusa muusow low ana asamaawaati sabca haddii samooyinkii toddobada ahaa iyo wacaamiraahunna cidda degan hayrii aan aniga ahayn iyo walaradiina asabca dhulalkii toddobada ahaa fii kifatin kafad la saaro walaa ilaaha ila allahuna fii kifatin kalimatu laa ilaha illana kafad la saaro maalat bihina waxaa la iilanaysa oo bimacnaa ka cuslaanaysa laa ilaha ila allah rawaahu ibnu xibban walxaakim wasaxaxahu marka xadiidku waa daciif sida ahlulcilmigu ay tilmaamaan daraaj ibnu samcaan ninka la idhaha abu samx ayaa sanadkiisa waxa weeyaan ku jira marka xadiidku waa daciif waxaa se xadiidka u keenay mualifku raximah llahu tacaala si u caddeeyo fadlu laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah kulu ma dala calaa fadliha dala calaa fadli tawxiid wax kastaoo laa ilaha ila allah fadligeeda ina tusiyaa wuxuu ina tusinayaa fadliga tawxiidka lianna tawxiida huwa maa tadamanathu laa ilaha ila allah tawxiidku waa inta ay koobsatay kelmaddaasi laa ilaha ila allah waa xadiidkani uu tilmaamayaa ambiyada ilaahay sida ay u jeclaayeen ilaahay inay xusaan oo ilaahay inay baryaan wakadalika sida ay u jeclaayeen alikhtisaasa bibacdi alcibaadaat inay yeeshaan cibaadaad iyagu ay la gaar yihiin oo dadka kale ay kaga sarreeyaan waxaa kaloo uu leeyahay alimaam cabdiraxman bnulxasan fiihi ana dikra biha yaqu ana adakira biha yaquluha kulaha walaa yaktasiru calaa lafdi ljalaala walaa calaa huwa kama yafcaluhu gulaatu juhaali almutasawifa faina dalika bidcatun wa dalaalah qofka doono laa ilaha ila allah ilahay inuu ku xuso waa inuu laa ilaha ila allahu oo dhan wada yidhaahdo uma banaano inuu ku gaabsado laa ilaaha oo uu ku celceliyo sida dadka qaarkood ay sameeyaan ama ila allahu oo qura inuu ku celceliyo ama inuu ku celceliyo lafduljalaalaha oo qura odha allah allah allah amaba se lafduljalaalaha laftiisa inuu soo gaabiyo oo damiirka uu soo qaato o yidhaahdo huwa huwa huwa huwa bal qaarkood xataa huwadaasi ayay sii kala jaraan oo ha-da oo quray la soo hadrhaan hu hu hu hu hu ilahay waan ilaahayna waan xusaynaa bay leeyihin wuxuu leeyahy kama yafcaluhu gulaatu juhaali lmutasawif gulaatu juhaali lmutasawif kuwa tasawufka sheegta juhaasha ah kuwooda ghulaadaahe macanaa kuwa talax tege xadka dhaafaysta ay sameeyaan ina dalika bidcatun wa dalaala oo xataa sharcan sharcan daayo caqlan bay edeb darro u tahay in ilaahay subxaana watacaala la yidhaahdo waxaa lagu xusayaa huwa huwa huwa haddaad cid tidhaahdo isaga isaga isaga isaga miyaad ammaantay manaad ammaanin manaad baryin haddaad magiciisoo qura sheegto ka warran nin inta u timaado aad tidhaahdo waan ku xusaya ana waan ku ammaanaya aad ku celceliso cali cali cali cali wuxuu ku odhanayaa haye cali waa sideedde maxaad uga jeedaa wax raaci wax macno u yeela marka arrinta noocaasi wax sharcigu la soo aroorayna ma aha in lafduljalaalaha mufradka ah ilaahay subxaana wa tacaala lagu ammaano lagu xuso bal hada waxa weyaan waa min atacaddi fi dikri wadducaa <clears throat> waxaa kaloo xadiidkan waxa weeyaan laga qaadanayaa samooyinku inay toddoba yihiin samooyinkana inay cidi degan tahay wacaamilahuna cidda deganina waa malaaigta wastatna allahu nafsahu hayrii buhi ilaahay subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala khalqigiisa inuu ka sareeyo oo xagga sare uu jiro ayaa xadiidku daliilu yahay fahuwa daliil calaa culuwi illahi subxaana wa waxaa kaloo xadiidku daliilu yahay dhulalkuna inay toddoba yihiin waalaradiina asabca marka qur-aanka waa ku caddahay oo waa ku soo aroortay samooyinku inay toddoba yihiin allahu aladi khalaqa sabca samaawaat wa min alardi milahun dhulalkuna inay toddobayiin qur-aanku waa ishaaray dhulalku xagga ay samooyin kala mid noqon karaan waa xagga cadadka un tirada dhinacyada kale kalama mid noqon karaan axaadiista qaarkeedna waa ku caddahay man dalama qiida shibrin min alardi tuwiqa min sabci aradina yawma alqiyaama marka sabca aradiinkaasi inay yihiin dabaqado kala hooseeya laakiin ah kuwo isku dhegan ayay ahlucilmigu xadiidkaasi ay u daliishadeen waxaanay ahlucilmigu radiyaan oo baatil ay ku tilmaamaan cidda tidhaahda sabca aradiin waxaa looga jeedaa sabca qaaraat baa looga jeeda toddobada qaaradood baa looga jeeda haddii toddoba qaaradood looga jeedo qofka qof dhul ka dulmiyey lama yidhaahdeen yowma alqiyaama waxaa lagu ciqaabayaa toddobada dhul in lala jaro liannahu qofku wuxuu leeyahay un dhulka halkaasi uu markaa degan yahay ama halkaa uu mulkiyey iyo wixii ka hooseeya qaaradaha kale dee qofku shaqo kuma leh oo qofkii dhulkiisan ka dulmiyey qaaradaha kale laguma ciqaabeen waxaa xadiidku uu tilmaamaya oo kale fadliga laa ilaha ila allah macnaha xadiidkan uu tusiyena waxaa kaloo ina tusiyey xadiid cabdillaahi ibni camr ibn alcaas aladi rawaahu imaamu axmed watirmidi biisnaadin saxiix in yowma alqiyaama nin la keenaayo fayunsharu lahu tiscatun wa tiscuuna sijilla kullu sijillin maddu lbasar sagaal iyo sagaashan diiwaan buug oo waaweyn ayaa loo kala furaya oo mid waliba uu leegyahay halka ilaa inta aragga uu gaadho kullahaa shar baa ku qoran iyo macaasi markaasuu addoonkaasi quusanaya ilaahay baa ku odhanaya dalamadka xafadati miyay ku dulmiyeen malaa'igtii wax kaa qoraysa kaasuu odhanayaa maya markaasaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku odhanaya ina laka cindana xasana ha quusanin wanaag baa agtayada kuu yaala fatukhraju bitaaqa fiiha laa ilaha ila allah waxaa lasoo saaraya akaad ah, laa ilaha illa allah ay ku qoran tahay sagaal iyo sagaashanka buuga waaweyn ee mid waliba uu leegyahay ilaa halka indhahaagu ay gaadhaan ayaa labada kafooda miisaanka mid la saarayaa bidaaqada ama kaadhka laa ilaha illa ay ku qoran tahayna kafada kalaa la saaraya qala anabiyu sala allahu alayh wasalam fi lxadiid fatatiishu asijillaat walaa yasqulu maca laa ilaaha ila allah shay yaana bugaagta waaweyn ba waxay noqonayaan wax khafiif oo fudud oo duula wax laa ilaaha ila allah la culays ihiina ma jiro marka xadiidka intiisan dambe oo ah in laa ilaha ila allah kifa la saarayo oo aad ay u culus tahay waxa shaahid iyo markhaati u ah xadiidka kale waxa weeyaan aynu tilmaanay qala walitirmidiyi waxasanahu can anasin samictu waxaan maqlay buuhi rasuula allahi sala allahu alayh wasalam oo yaqulu leh qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi hada min alaxaadiis alqudsiya xadiidkani axaadiisa axaadiis lqudsiga la idhaha buu ka mid yihi xadiisu lqudsiguna waa ma rawaahu nabiyu can rabbihi waa xadiidka uu rasuulku sala allahu alayh wasalam rabbigii uu ka wariyo muxadisiintuna waxa ay ku daraan kutubta xadiidka lanna waa mansuub ila nabiyi sala allahu alayh wasalam tabliiqan waa mid rasuulka loo idaafeynayo ama loo tiirinaayo waayo isaga ayaayna soo gaadhsiiye nebi maxamed sala allahu alayh wasalam walaysa min alqur'aani bilijmac xadiisulqudsiga qur-aanka ka mid maaha sida صaxiixa xadiiث اlqudsigu waa min kalaam الlah waa hadalkii ilaahay lafظa wamacnan oo kelimaadkaa laftooda xadiidkaasi uu ka kooban yahay ya bna aadama low ataytanii biquraabi اlardi khaطaaya ilaahay baa ku qawlay oo ku hadlay nafsa hadi lkalimaat marka lafظu wa macnahu min allah waa khata in la dhaha xadiiث اlqudsiga lafdigiisuna waa min الnabiyi salى الlahu alيه wasalam macnaahuna waa min allah in la yidhaahda wa huwa ashbah bikalaami اlashaacira fi kalaam اllahi subxaanaه watacaala waxaana hadalkaasi aada ugu eegiyay kalaamka ashaaciradu hadalka ilahay ay ka yidhaahdaan oo ay yidhaahdaan qur'aanku waa kalaam اllahi macnan ama alfaaduhu waa isku khilaafaan qaar yidhaahda waa min alfaadi jibriil qaar yidhah khalaqah llahu fi lawxi اmaxfud iyo qaar idhaahdo waa min kalaami ama min alfaadi nabiyi sala allahu alayh wasalam marka xadiidulqudsiga iyo qur-aankana furuuq baa udhaxayso waxyaaba ay ku kala duwan yihin baa jirta labaduba waa kalaam ullah lakin dee kalaamka ilaahay dhammaantiiba qur'aan ma aha oo qur'aanku waa kalaamka ilaahay gaarka ilahay nebi maxamed uu kusoo dejiyey litilaawa tacabud waxyaaba marka ay ku kala duwan yihin waxaa kamid a ah ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka dadka wuxuu ku addoonsaday akhrintiisa xadiisulqudsiguna taa waa ka duwan yahay wakadalika qur-aanku waa mucjiz xadiisulqudsiguna taa ma wada laha qur-aanku waa maxfuud oo ma jiro qur-aan waxa weeyaan aayad la odhanay waa aaya daciifa ah, ama may sugnaanin ilahay baa ihi inna naxnu nazalna dikra wa inna lahu laxaafiduun lakin axaadiis alqudsiya asaaniid bay leedahay sida axaadiisa kale sanadkeeda ayuun baa loo eegayaa oo kuwa saxiixa iyo kuwa xasana iyo kuwa daciifa bal xataa kuwa mawduuca oo axaadiis alqudsiya inay tahay lagu magacaabay intaba way leedahay qur-aanka laguma warin karo bilmacna oo qur-aanka waa in alfaadiisa la ilaaliyo xadiisulqudsigu te axaadiisulqudsigu se taa waa ka duwan yihi xadiisulqudsiga laguma tukan karo qur-aankana waa lagu tukadaa xadiidulqudsiga waa taaban karaa qof aan daahir ahayn meesha uu ku qoran yihi qur-aanka ama musxabka ma taaban karo qof aan daahir ahayn qur-aanku wuxuu ku sugnaaday kulluhu bitawatur waa qaciy hubuut weyi lakin axaadiisulqudsigu dee mutawatir ma wada aha mutawatir iyo axaad labadaba waa leedahay kuwa axaad iyo kuwa mutawatira kuwa maqbul iyo kuwa marduuda qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi yabna aadama ina aadamow waa jinsiga bani aadamka o dhan ayaa lala hadlaya low ataytanii haddaad iila timaado biquraabi alardi dhulka wax ku dhow macanaa wax dhulka inuu leegaado ku dhow ama dhulka inuu buuxiyo muggii uu noqdo oo khataaya gefafa uma dabeetana laqiitanii aada ila kulanto laa tushriku bi adoon ii shariik yeelahan shay-an la ataytuka waxaan kuula iman doonaa biquraabihaa dhulka muggii oo makfiratan dembi dhaaf marka xadiidku waxa uu tusinayaa sicatu fadli illaahi waraxmatihi raxmatihi subxaana wa tacaala ilahay fadligiisa iyo naxariistiisu sida ay u ballaadhan tahay bal sida ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa ugu dembi dhaafo baleeg waa xadiidku uu tusinayaa fadliga tawxiidka oo addoonku haddii waxa weeyaan yawma alqiyaama ilaahay uu la kulmo isagoo dunuub fara badan xambaarsan laakiin ahlu tawxiida oo shirki ka maran ilaahay subxaanahu watacaala hadduu doono weeyaane waa u dhaafaya marka xasanatu tawxiid waa cadiima tukafiru alkhataaya alkabiira xasanada tawxiidka tawxiidkana waa mid aada u weyn oo ilaahay sababteeda uu ku dhaafo dembiyada waaweyn qaala fiihi masaa'il alula masalada koowaad sicatu fadli illah ilahay fadligiisa ballaarnidiisa ayaa baabka aynu ka qaadanaynaa oo xadiidkan imika aynu akriyayna waa ina tusinaya oo addoon dembiye fara badan ku dhintay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala bisababi tawxiidihi uu dhaafaya wa hada min sicati fadli illah addoonka waxa weeyaan rumeeya man shahida an laa ilaha ila allah wa ana muxameda rasuulu llah wa ana muxameda cabdu warasuluh wa ana ciisa cabdullahi warasuluh wa ana aljanata xaq w annaara xaq adkhalahu llahu ljanata cala ma kana min alcamal وhada أيضا min scaة fadl الlahi subحaanaه وataعalى الثaaniyaة maslada labaad kasraة hawaabi التwxiid twxiidka hawaabkiisu sida uu fara badan yahay cinda allahi ilahay agtiisa waad aragtaa kalimaة la ilaha ilا الlah culayska ilahay agtiisa ay ku leedahay oo in waxa weeyaan bugaagta waa qofka dembiyadiisa ay ku qoraayeen kelimatu laa ilaha ila allah ay ka cuslaanayso oo sawaabkeedii iyo wanaaggeedii xumaanaha addoonku uu sameeyo o dhan uu ka qaalib noqonayo alraabicatu tafsiru laaya aayaddii tafsiirkeeda alatii aayaddaasi oo fi suurati alancaam nacam takfiruhu dhaafitaanka uu dhaafo ama masixitaanka uu masaxe uu tirtiro maca dalika arrintaa hore la jirkeeda arrintaa hore o haddee sawaabkiisu inuu fara badan yihi lidunuubi dunuubta uu tirtiro oo waa ku caddahay markaa xadiidkan xadiisulqudsiga ah iyo axaadiid kaleba in tawxiidku uu masaxo uu tirtiro dunuubta oo ataytuka biquraabiha makfira waa kaa yidhi ilaahay subxaana wa tacaala alraabicatu tafsiru laaya aayaddii tafsiirkeeda alatii taasoo fii suurati alancaam ku jirta wa aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm oo dulmiga waxaa looga jeedaa shirki kuwa tawxiid la yimi tawxiidkooda shirki aan raacin laa akbar walaa asgar mid weyn iyo mid yartoona inuu ilaahay u qoray amni iyo ihtidaa taama ayay aayaddu ina tusiso alkhamisatu ta'amul alkhams shantii u fiirtashadooda allawaati shantaasoo fii xadiidi cubaada ku jira oo shantaasi ashahaadataan waa laba anna ciisa cabdullahi warasuuluhuna waa ta saddexaad ana aljanata xaquna waata afraad ana annaara xaquna waa ta shanaad iyo shantaasi rumayntoodu qiimaha ay leedahay marka halkan laguma sheegin arkaantii islaamka ee kale waxaa arkaantii islaamka lagu xusoon xadiidkan shahaadateynka waayo afarta kale layskuma waafaqsano qofka ka tagaa inuu kufriyayo oo uu gaaloobayo laakiin shantan arrimoodee xadiidkan lagu sheegay qofka ictiqaadi waayaa inuu kaafir yahay baa laysku waafaqsan yihi ama cagsigooda ictiqaada asaadisatu annaka adigu idaa jamacta haddaad kulmiso baynahu xadiidkaa cubaade iyo wa bayna xadiidi citbaan haddaad isu keento iyo xadiidu citbaan man qala la ila in allaha qad xarama cala nnar man qala la ilaha illa allah yabtagi bidalika wajh allah iyo wama bacdahu iyo axaadiisan kale ka dambaysa tabayana laka waxaa kuu caddaanaya macnaa qawli la ilaha ila allah la ilaha ila allah macnihiisa watabayana laka waxaa kuu caddaanaya khaطأ lmagruuriin kuwa dagmay khaladka ay ku jiraan ayaa ku caddaanaya oo axaadiistu waa isfasiraysaa saynu tilmaanay oo xadiidu citbaan man qaala laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah odhaahdeed oo quri qofka inaanay anfacahayn buu tilmaamay ee la rabo inuu ikhlaas raaco yabtagi bidalika wajha allah ayaa la raaciy xadiidu cubaada ibnu saamitna mu odhan rasuulku man qaala laa ilaha ila allah wuxu uhi man shahida shahaadana waynu tilmaamnay inay koobsanayso cilmi yaqiiniya iyo ikhbaar inuu garanayo oo uu hubo yaqiinsan yahay isla markaana uu ku hadlo o uu ku qowlo wa kadalika xadiidkan xadiisulqudsigaana waxa uu yihi ilaahay subxaana watacaala uma laqiitanii laa tushriku bi shaya waad ila kulanto adigoo shirki aan samaynahayn intaasoo dhan marka laysu geeyo waxaa soo baxaysa laa ilaha ila allahdan iyo tawxiidkan wax anfacaya inaanu ahayn mujaradu qowl hadal uu qofku afka ka yidhi un hadduu laa ilaha ila allah afka ka yidhaahdo oo qura intaasoo quri waxba u tari mayso waa ina intaa la socoto ictiqaad lqalb yabtagii bidalika wajha allah ikhlaas waa inuu la socdo hadduu qofku yidhaahdo waxa weeyaan laa ilaha ila allah uu ku dhawaaqo ikhlaasna uu sheegto haddana shirkigii aanu ka tegine camaliyan shirkigii uu samaynayo laa ilaha ila allahdaas waxba u tari mayso laa ilaha illa allah afka uu ka yidhi camalkiisuna uu beeniye bay noqonaysa laa ilaha ila allah macaaniyada waxaa ka mid a laa tushriku bi shay-an faman ashraka billahi shay shaya faman xaqaqa macna laa ilaha ila allah qofka ilaahay subxaana tacaala u shariik yeela cid kale laa ilaha illa allah macnaheedii ma taxqiijin marka laa ilaha illa allah waa qowl iyo ictiqaad iyo camal an yactaqida atawxiida biqalbi wa an yaqula hadihi alkalima bilisani wa an yacmala bimuqtadaha waa inuu kelmaddan macnaheeda qalbiga ka ictiqaado carabkana waa inuu kaga dhawaaqo kelmaddani waxay keensanaysa oo ah ifraad alcibaada billah wa nafyuha can gayrihina waa inuu ku camal falo asaabicatu aلتنbih baraarujinta laynagu baraarujiye lsharط sharطiga aladi kaasoo fi xadiiثi citbaan ku sugan qofka laa ilaha ila الlah yidhaahdaa shardi baa jira aanay anfacayn ilaa uu la yimaado xadiiثu citbaan baa inagu baraarujiyey shardigaas waa maxay yabtagii bidalika wجه allah athaaminatu markaa munaafiqiinta laa ilaha ilا lah afka kaga dhawaaqay ee qalbiga aan ka ictiqaadsanayn waxba u tari mayso bal hum fi darki lasfali min annaar hadda iyagoo laa ilaha illa afka ka lahaa waayo shardigaasi ayaa ka maqnaa yabtagi bidalika wajha allah athaaminatu masalada sideedaad kown lambiyaa ambiyadu ahaanshaha ay yihiin yaxtaajuuna kuwa u baahan litanbiih lagu baraarujiyo calaa fadli laa ilaha ila allah laa ilaha illa allah fadligeeda oo xadiidka daciifka uu masalada sheekhu ka soo saaray nabiy llaahi muusa markuu ilaahay weydiistay shay-an ilahay uu ku xuso ilahay uu ku bari yuhi qul laa ilaha ila allah wuxu uhi kullu cibaadika yaquluuna hada markaasaa ilaahay subxaana watacaala laa ilaha ila allah fadligeeda uu ku baraarujiyey attaasicatu atanbiihu baraarujinta laysku baraarujiyey lirujxaaniha inay ka raajixsantahay ka xoog roon tahay bijamiici lmakhluuqaat makhluuqaadkao dhan haddii makhluuqaadka o dhan kafad la saaro laa ilaha illana kafad la saaro iyada ayaa ka xogroon maca ana katiiran iyadoo in fara badan oo miman ciddii kamida yaquuluhaa kelmadan ku qowlaysay yakifu miisaanu miisaankiisuu khafiif noqonayo laa ilaha illa saasay u culus tahay horta laakin dad fara badan oo laa ilaha illa llah ku dhawaaqo haddana miisaankoodu khafiif noqonaya sababtu maxay tahay dee laa ilaaha ila allahdu qofka ku anfici mayso inuu ku dhawaaqo qura ee dadka iyagoo laa ilaha illa ku dhawaaqaya haddana miisaankoodu uu noqonayo mid khafiifa waa dadkaan ictiqaadsanayn sida munaafiqiintii oo kale afka unka lahaa ama waa dadka aan wixii ay keensanayso aan ku camal falin oo shirkigii ay ka reebeysay kelmaddani ay u diideysay aan ka hadhin mar walba sheekhu nuqdo kasta wuxuu inagu baraarujinayaa in laa ilaha ila allah ay qowl iyo ictiqaad iyo camal ay ka kooban tahay oo la rabo saddexdaba in lala yimaado oo dad fara badan baa maqruuriina oo laa ilaha ila allah ay hadalkooda iyo ficilkooda ku burinayaan bay moodayaan inay waxu tarayso waxa lagayaa maalintii kun jeer inuu idhaahdo laa ilaha ila allah haddana laa ilaha ila allahdaasi laa tanfacuhu bishay lannahu kun jeer buu laa ilaha ila allah odhanaya waxa laga yaaba hal marna inuu yihi madad ya jilani akisna ya kawsa intaasaa ayaa laa ilaha ila allah adii la kacaysa oo baabiinaysa oo masaxaysa waxaa laga yaabaa inuu ictiqaadsan yahay ana nafca wadura biyadi gayr illah aftarka iyo waxyeelada cid aan ilahayn inay hayso taasaa laa ilaha ila allah di masaxaysa alcaashiratu annasu caddaynta la caddeeyey cala ana alaradiina in dhulalkii sabcun toddoba ay yihiin ka kasamaawaat xadiidkaasi ayaa ay ku jirtaa lakin xadiidku saynu tilmaano waa daciif lakin qur-aankuba waa ishaaray ilahay wuxu uhi allahu aladi khalaqa sabca samaawaati wa min alardi milahun ilahay waa ka abuuray toddoba samo dhulalkiina intaa in lamida buu ilaahay abuuray marka xagga kayfiyada iyo qaabka dhulku inaanu samada ula mid ahayn waa macruuf taas oo hay-ad iyo qaabka dhulka iyo samadu ay ku kala duwan yihiin laakiin miliyadu waa xagga cadadka waa xagga tirada ayay isku mid ka yihiin xadiidkana waa ku caddahay xadiid eh, saciid ibnu zayd aladi rawahu muslim man iqtaaca shibra min alardi tuwiqahu ywma alqiyaama min sabci aradin alxaadiyatu cashara ana lahuna waxaa usugnaaday manaa samooyinkii cumaaran kuwa degan oo camira waana almalaaika athaniyatu cashara isbaatu sifaat waxaynu ka qaadaynaa baabka sifaatka in la sugo khilaafa lilashcariya iyadoo la khilaafayo ashcariyada qolada la idhaah nusaqa qaarkood waxaa ku qoran sifaatkiisa usugi weydaa waa mucail wey caطil allaha can sifaatih marka baabka waxaa ku sugan in ilaahay sifaatkiisii loo sugayo sifat lwajh yabtagi bidalika wajha allah fiiha ihbaatu sifati lwajhi lilah fiiha ihbaatu lkalaam wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam ilahay baa kelima loo sugay wa fiiha ihbaatu lqowl ilahay qul laa ilaha ila allah iyo xadiisu lqudsiga qaala allahu tacaala ya bna aadam marka sifaatkaas oo dhan in ilaahay loo sugay aynu baabka ka faa'iidaysanayna ahalidatu cashara anaka idaa carafta haddaad garato xadiida anasin xadiida anas macnihiisa nacam carafta waxaad garaa ana qawlahu qawlka rasuulku uhi fi xadiidi citbaan faina allaha xarama cala nnaari man qala la ilaha ila allah yabtagi bidalika wajha allah ana tarka shirki shirkiga ka tegistiisu laysa qawlaha bilisan inaanu ahayn in kelmadda afka lagaga dhawaaqo marka nusaga qaarkood waxaa ku qora anahu tarku shirki annahu tarku shirki shirkiga ka tegistiisa inuu yahay shayga qofku marka uu la yimaado naarta laga xaara xaaraam yeelaya laysa qawlaha bilisaan inaanu ahayn un inuu afka uu ka yidhaahdo rasuulku soo ma odhan fa ina allaha xarama cala annaari man qaala la ilaha ila allah yabtagi bidalika wajha allah xadiidka anasna muxuu yihi ilaahay subxaana watacaala uma laqiitanii laa tushriku bi shaya marka labada xadiid marka la geeyo ila adiladu waa isfasiraysaa waxaa kasoo baxaya inaan laa ilaha ila allahdu aanay qofka naar ka ilaalinahayn hadduu carabka un ka yidhaahdo ee la rabo taa inay raacdo inuu shirkiga ka tago faman qaalaha bilisan lakin lam yatruk shirka lam yuxaram cala annaar qofka laa ilaha illa lah afka ka yidhaahda lakin shirkiga aan ka tegin naarta isaga laga mamnuuci maayo bal naartu waa cunaysa araabicatu cashara ta'amul اljamc kulmintii in loo fiirsado la kulmiyey bayna kowni ciisa ciise ahaanshaha uu yahay nebi ciise iyo wa muxamedin nebi maxamed cabday illaahi ay yihiin labadii addoone ilaahay iyo wa rasuuleyhi labadiisii rasuul inay yihiin oo xadiid xadiidu cubaaday taasi ku taalla wa ana moxamedan cabdu warasuuluh wa ana ciisa cabdullaahi wa rasuuluhu oo labadaa rasuul mid waloo kamida waxaa lagu sifeynaya cabdu lilah iyo inuu yahay ah, rasuulu min allahi subxaana wa tacaala waxaanay taa taa laga faa'idaysanayaa radin la radinayo qolada la idhaha kristaanka oo ay nebi ciise uu la mid yahay nebi maxamed caleyhi afdal asalaatu watasliim xagga addoonnimada oo uu yahay makhluuq marbuuba oo cabdun lilaahi ah ayaa taasi waxa weyan ay faa'ideynaysa inaanu rabbi ahayn ibnan lirabbina inaanu ahayn alkhamisatu cashara macrifatu ikhtisaasi ciisa ciise la gaar noqoshada uu la gaar noqday in la garto bikownihi uu yahay kelimat allah maxaa ila makhluuqaadka o dhami waxay ku ahaadaan biqawlihi tacaala kun soo ma inama qawluhu ida araada shaya an yaqula lahu kun fayakun marka makhluuqaadka o dhan bikelimat illahi bay ku ahaadaan maxaa ciise loogu gaar yeelay sifadana wa kalimatuha alqaha ilaa waxaa loogu gaar yeelay liannahu kana bikun biduuni abin kelmadda kun ayuu ciisa ku ahaaday oo ku abuurmay iyadoona waa aaba lahayn bimacnaa sababtaasi ayaa maqnayd halka makhluuqaadka kale bikelimat illahi ay ku ahaadaan iyadoo asbaabtii jirsiintooduna ay dhammaystiran tahay asaadisatu cashara macrifatu kawnihi ahaanshihiisa in la garto ruuxan uu yahay minhu ilaahay ka ahaatay oo mintaasi wanagah waa bayaaniya ama waa ibtidaa'iya lilibtidaa ma tabciidiya marka leeya ruuxun minun maha ciisa inuu ruuxun yahay bilaa jasada ruuxdiisa ilaahay loo idaafeeyey sababta loogu idaafeeyeyna waa tashriifan lahu waa la sharfaya waa ruuxun jaءat min qibal illah waa ruux xagga ilaahay ka timi wey oo ah min jumlati alarwaaxi makhluuqa asaabicatu cashara macrifatu fadli liimaan iimaankii fadligiisa in la garto biljanati jannadii la rumeeyo wa naarta iyo imika inay jiraan ay abuuran yihiin aljanatu waannaar imika waa jiraano waa abuuran yihiin marka janna iyo naari inay jiraan waa inaad rumayso iyo sifaadkay leeyihin laynoo sheegay oo dhan iyo imika inay jiraan oo ay abuuran yihiin oo in la rumeeyo biwujuudi اljannati والnaar waa min asbaabi dukuli اljanna beeninta la beeniyaana waa kufri iyo gaalnimo athaaminatu cashara macrifatu qawlihi in la garto qawlka rasuulku uhi calaa ma kana min alcamal sida aynu tilmaanayna laba macno ayumu midkood yeelnay in la yidhaahdo calaa ma kana calayhi alcabdu min alcamal jannadu ilaahay geliyaa calaa maa kaana calayhi min alcamal wuxuu ku dul sugayeyba camala buu ilaahay jannada ku geliya ee qalla aw katur saa aw saluxa ama ha yaraado camalkiisu ama ha badnaado ama ha hayaagsanaado ama ha xumaado mar hadduu tawxiidkii uu ka soo baxay ama calaa maa kaana min alcamal macnuhu waxa weeye calaa xasabi ma calayhi min alcamal ayaa jannada derajada uu ka gelaya ay ku xidhan tahay oo ahluljannuhu isku derajo maaha acmaashooda ayaana keenaysa tafaawudka ama kala sarraynta ay darajaadka jannada ku kala sarreeyaan ataasicatu cashara macrifatu garashada la garto ana almiisaana miisaankii lahu kifataan xadiidka daciifkaa buu uxujaysanayaa sheekh oo weliba dee aan ku caddayn oo tamhiilun ahaa suurayn low ana asamaawaati asabca waalaradiina asabca laakiin adilo kale ayaa ina tusay miisaanku inuu leeyahay kafatan inuu leeyahay xadiid cabdillahi bn camr bn caas uu kamid yahay xadiidu lbitaaqa ku magac dheer alcishruun macrifatu dikri lwajhi wejiga sheegistiisa inaad garato xadiidka lagu sheegay yabtagi bidalika wajh allah oo masalada laga qaadanayaana ay tahay isbaatu sifati lwajhi lilah inuu ilaahay sifat lwajhi uu ku tilmaaman yahay waana sifa khabariya daatiya weyi waa sifa aan si kale lagu garan karin ilaa biladilla mooyaane caqli laguma garan karo ana lilahi waj daliilun baa lagu garan karaa waana sifa daatiya oo waa sifa yani mulaazima limawsuufiha waa sifo mawsuufkeeda laazim u ah walaa tanfaku canhu abadan marnaba aan ka goyna ma aan ka faaruqin adilo badanina waa ina tusay isbaatu sifati lwajhi lilah min alqur'ani wa min alaxaadiis qaala baabu man xaqaqa tawxiida tawxiidka qofka taxqiijiye dhamaystiraa dakala aljanata jannada ayuu geli bigayri xisaabin xisaab la-aan marka baabkan laftiisu wuxuu ka hadlayaa fadliga tawxiidka sida baabkii horeba uga hadlayay fadliga tawxiidka waxaa markaa la isweydiin karaa labada baab maxay ku kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihiin baabka hore wuxuu ka hadlayay fadlu mutlaqi tawxiid tawxiidku walow yaanu dhamaystirnaanbe fadliga uu leeyahay maanaa aslu tawxiid qofka la yimaada walow yaanu ahaaninba mid dhamaystirane baabkana wuxuu ka hadlayaa fadlu atawxiid almutlaq alkamil almuxaqaq fadliga uu leeyahay tawxiidka dhamayska tiran ee sidiisii looga soo baxay marka baabka hore wuxuu ka hadlayaa fadlu mutlaq الtawxiid baabkana wuxuu ka hadlayaa fadl atawxiid almuطlaq ashay almutlaq iyo mutlaqu shayna waa kala duwan yihi ashay almuطlaq haddii la waa ashay lkamil haddii mutlaqu shay la yidhaahna waxaa looga jeedaa shaygu inuu jiro uun walow haba noqdo mid naaqus oo aan dhamaystirnayn marka labada baab intaasay u kala duwan yihin haddaba waxaa isweydiin le kayfa yakunu taxqiiqu tawxiid ila baabu man xaqaqa tawxiida dakala aljana bigayri xisaab ayuu yihi sheekhu goormaa la odhan karaa qofkaasi tawxiidkii waa taxqiiqi taxqiiqu tawxiid yakunu bitakhliisihi min ashirk tawxiidka taxaqiijintiisu waxay dhacaysaa marka shirkiga laga madhnaysiiyo oo noqdo mid waxa weeyaan aan shirki barxin walaa yakunu ila biumuuri alaat suurtagalna umaha qofku tawxiidka inuu taxqiijiyo ilaa saddex arrimood in laga helo mooyaane arrinta koowaad waa alcilm falaa an yaclam wa yacrif atawxiid qof aan tawxiid aan garanahayn ma taxqiijin karo tawxiid iyo shirki aan kala aqoonin walidalika baa ilaahay uu dadka amray inay tawxiidka bartaan faclam anahu laa ilaha ila allah arrinta labaadna waa alictiqaad oo hadduu tawxiidkii garanayo laakiin uu dafirayo ama uu iska kibrinayo kaasi waxa weeyaan ma xaqaqa tawxiid bal muwaxid ma aha kuwii mushrikiinta waa garanayeen tawxiidka macnihiisu inuu yahay in cibaadada ilaahay loo gaar yeelo cid kalaan waxba laga siin hadalkooda ayaana taa tusinaya oo ajacala alaalihata ilahan waaxida ina hada la shayun cujaab waa kuwii lahaa inuu tawxiidku macnihiisu yahay jaclu macbudaati macbuda waaxida waa garanayeen lakin lam yactaqidu in cid kale la caabudo ilahay cibaado loo sii marinaya aaminsanayo arrinta saddexaadna waa alinqiyaad tawxiidka markaad garato eed ictiqaade qalbigaaga uu galo dee waa inaad uhogaansanto tawxiidka aad ku camal fasho fa idaa calimta wactaqadta laakin lam tanqad lam tuxaqiq tawxiid oo tawxiidkii garanaysa ad ictiqaadsantay lakin aanad ku camal falahayn tawxiidkii maa taxqiijin ilahay waa ka yihi inahum kanuu ida qiila lahum laa ilaha ila allahu yastakbiruun marka laa ilaha ila allah la yidhaahdo ay laa macbuda bixaqin ila allah ayay iskibrinayeen wayaquluuna aina latariku aalihatina lishaacirin majnuun ilaahyadeeda ma waxaanu uga tagnaa hadalka nin gabayaayo waalani uu yidhi dad badan baa tawxiidka garanaya oo ictiqaadsan laakiin aan ku camal falahay iyagoo masaalix ilaashanaya mashruuc maaliya baa kaga xidhan shirkigaa marka tawxiidka waa garnay lakin shirkigiisaa ka tegi maayo oo maslaxa dunyawiya baa kaga xidhan yatarazaq bishirki shirkigaabuu ku arsaaq dalbaaba dadka qaarkood ba waxa weeyaan mansib iyo madaxtinimo awgeed iyagoo tawxiidkii garanaya oo ictiqaadsan aan tawxiidkii aan ku camal falahayn shirkigii aan ka tegahayn dadka qaarkood buu kibir u geynaya oo is odhanayaa tawxiidki iyadu u caddaaday ayaa waxay is odhanayaan soo lagula yaabi maayo shaygaad weligaaba dadka ad u sheegi jirta culimo aad ugu ahayd haddii maanta inan yar hadalkii aad uga tagto soo lagula yaabi maayo iska daa wixii kaa gaadhaya kaa gaadhaan iska hayso madhabkaaga ku adkayso aad bay u fara badanyeen dadka noocaasiina iyadoo xaqi u caddaaday bilaayaati albayinaat walaxaadiid asaxiixaat ayay shirkigii kusii baaqi yihiin istikbaaran sida kuwaa ilaahay uu sheegayo inahum kanuu ida qiila lahum laa ilaha ila allahu yastakbiruun dad badan oo dadka waxa weeye aan hor fadhiyey oo culimo u sheeganayay oo shirkigaa dadku iyagoo samaynaya ilaahay cidaana iyagoo roob weydiisanaya oo caruur weydiisanaya oo caafimaad weydiisanaya oo cuud weydiisanaya oo qubuuraha ku dawaafaya oo caruur u doonanaya oo caafimaad u doonanaya oo jinka iyagoo wuxu qalaaya oo qubuurta wuxu qalaya ayaa arkayay ma kaanuu yanhawna annaasa can dalik dadka arrintaa kamay reebi jirin markii arrintaasi u caddaatay uqiima calayhim alxuja xujadii lagu oogay oo inay arima arrimahaas yihiin shirkiyaad iyo kufriyaad loo caddeeyey weli waa ku dhegayno waa ka tegi lahayn istikbaaran kibir awgii isleeyi waxaa la odhan doonaa warsha waxba muu garanay sheekiina hor fadhiya waxan muxuu noogu sheegi waay iyo waa taa sheekii laga badiyey ba ayaa la odhan doonaa awgeed ayuu shirkigu ugu sii dhegay marka laabudda min aljamci bayna hadii lumuuri athalaata liyataxaqaq atawxiid yaa kusoo celiyay saddexda arrimood qofka ilaa laga helo aanu noqonahayn mid tawxiidkii taxqiijiyey haye alcilm inuu tawxiidkii garanayo alictiqaad alinqiyaad صaxiix jazaka allahu khayra wabaraka fik wa qawl llahi tacala ilah uhi ina ibrahima ibrahim oo nebi ibrahima kaana wuxaa ummatan buu ahaa nebi ibrahim ummad buu ahaa qaanitan buu ahaa lilah ay muطiican lilah ilahay mid adeece u hogaansan buu ahaa xaniifan buu ahaa mid baadilka ka leexsan oo waddada xaqa haya walam yaku ma ahayn nabiy llahi ibrahim min almushrikiin mushrikiinta kamid ahayn ilahay hadda wuxuu ku ammaanayaa nabiy llahi ibrahim sifaad aad u wanaagsan uu ku sifeeyey marka nebi ibraahim laynoo ammaanayana ujeeddadu waa laba arrimood arrinta koowaad maxabatu hada aladi atna allahu calayh kan ilaahay ammaanay inaynu jeclaano arrinta labaadna waa aliqtidaau bih waa inaynu ku dayanno oo sifaadka ilaahay uu ku ammaanay inaguna aynu la nimaadno marka nabiy llahi ibrahim ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan uu ku ammaanaya halkee ayay daliil uga tahay fadliga uu leeyahy taxqiiqu tawxiid waxa ay daliil uga tahay nabiy llahi ibraahim ammaantan waxa uu ku gaadhay anahu lam yakun min almushrikiin inaanu mushrikiinta kamid ahayn taxqiiqu tawxiidkuna muxuu ahaa takhliisuhu min ashirki in shirkiga laga badax tiro oo tawxiidku saafi uu noqdo marka nebi ibrahim maadaama anahu lam yakun min almushrikiin wuxuu kamid ahaa miman xaqaqa atawxiid kuwa tawxiidka taxqiijiye ayuu kamid ahaa nabiy llahi ibrahim oo wuxuu la yimi iqbaal cala allahi subxana wa tacala biqalbihi wa qaalabihi fi cibaadatihi wa ducaaihi watawakuli waistigaaatihi marka nebi ibraahim ilaahay wuxuu ku sifada koowaad oo ku sifeeyey waa inuu ahaa umma ummana afar macno inay leedahay baynu soo sheegnay ibnu mascuud wuxuu yihi alumma waa mucallimu lkhayr mid khayrka dadka bara ayuu ahaa weeyaan macno wa qaala ibnu cabaas imaama fi lkhayr wuxuu ahaa mid khayrka lagaga daydo waana labada macnona waa isku dhow yihin ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen sida ibnu cabbaas oo kale laga soo wariyo lam yakun fi zamanihi min qawmi axadu cala alislaami gayrah falidalika qaala allahu tacaala kana ummatan qaanita maanaa nebi ibraahim kelidii baabuu ahaa ummad oo qoomkiisii isaga ayuun baa jiray cid waxa weeyaan ilaahay keliyeysa waxaana tusinaya xadiidka saxeynka ku yaala xaaskiisii hadalka uu ku yidhi dhulka dushiisa ma joogo cid ilaahay rumaysan ama ilaahay keliyeysa aniga iyo adiga mooyaane marka maadaama uu ahaa kelidii ka ilaahay keliyeeye subxaanau watacaala ayaa laga dhigay inuu isagu kelidii ummad yahi ummaddan buu matelaya ummat alislaam wa ummat atawxiid ayuu kelidii matelaya nebi ibraahim waqiila liannahu ijtamaca fiihi min sifaati alkamaali ma yajtamicu fii umma nebi ibraahim waxaa ku kulmay baa la yihi sifaatka wanaagsan ee dhamaystiranka wax ummad ku kulma sifaad ummaddan haddii loo qaybiyo deeqi lahaa ayaa nebi ibraahim kelidii waxa weeyaan uu ku sifoobay saa awgeed baa la yihi umma waa kii abunawaas lahaa ninkii shaacirka ahaa laysa cala allahi bimustankarin an yajmaca alcaalama fi waaxidin an yajmaca sifaat alcaalam fi waaxid marka nebi ibraahim wuxuu ahaa umma yani mid mucallimu lkhayra wuxuu ahaa umma mid khayrka lagaga daydo wuxuu ahaa umma mid kelidii muwaxida wuxuu ahaa umma mid sifaadka ummaddabi ay ku sifowdo kelidii ku sifoowey buu ahaa nabiy ibraahim ibrahim aleyh afdal salaatu watasliim qaanitan buu ahaa alqunuut alqunuut waxaa looga jeedaa waa dawaamu aaca walistimraar calayha mid ilaahay adeeco weliba aacada daa'ima oo joogteeye buu ahaa kalimat lqunuutna macaani bay utimaadaa bimacna aaca way utimaadaa sida aayadan oo kale qaanitan ay muiican lilah waxaa kaloo kalimatu alqunuut ay utimi iyadoo looga jeed bimacna sukuut waqumuu lilahi qaanitiin ay saakitiin iyadoo looga jeedo tuulu lqiyaam in badan in la taagnaado aman huwa qaanitun aanaa aley ay qaa'im bimacna khushuucna waa utimi wlqaanitiina walqaanitaat alkhaashiciina walkhaashicaat marka macaanida qunuud oo dhan waa ku sifaysnaa nebi ibraahim aleyhi afdal salaati wtasliim xaniifan buu ahaa nabiy llahi ibrahim ay maailan can shirki shirkiga mid ka leexsanayu aha sida ilaahay uu yihi aayadda kale qul sadq allahu faاtabicuu milata ibrahima xaniifa wama kana min almushrikiin xaniifan aayaddan lafteedu way fasirto walam yaku min almushrikiin ay kana muwaxida walam yaku min almushrikiin kana maila can lbail ila alxaq mid baatila ka leexsano agga xaqa u leexsan bu ahaa min ashirki ila tawxiid shirkigu ka leexsanaa xagga tawxiidka u leexsanaa wa min alkufri ila aliimaan wa min alnifaaqi ila alikhlaas wa min almacaasi ila aacaat qala tacaala waibrahima aladii waffaa ma aladii waffaahu ibrahim wax alaale wixii laga rabay buu dhamaystiray altawxiid waliman walطaaca walikhlaas jamiic hadihi alashya waa laga helay nebi ibrahim walam yakun min almushrikiin ay kana min almuwaxidiin fi اsigari walkibar nebi ibrahim markuu yaraa iyo markuu weynaaba marna mushrik ma noqone muwaxid buu weligii ba ahaa faaraqa almushrikiina fii caqiidatihi wa acmaalihi wa aqwaalih wuxuu mushrikiinta kaga duwanaa caqiidadiisi iyo camalkiisa iyo qowlkiisu wamanzilatihi wahada aladi yanbagi lilmuslim an yastaqiima calayh nacam marka nabiy llahi ibrahim alayhi afdal الsalaatu watasliim ilahay wuxuu ku amaanay anahu xaqaqa tawxiid nabi ibraahimna laa shaka anahu yadkulu ljanata bigayri xisaabin walaa cadaab qofka markaa sidiisoo kale tawxiidka u taxqiijiyaa inuu jannada gelayo bigayri xisaabin walaa cadaab ayay aayaddu markaa daliil u tahay waxaa kaloo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam iyo ummadiisa loogu sheegayaa nebi ibraahim iyo sifaadkiisa iyo wanaagiisa iyo ammaanta ilaahay uu ammaanayo si aanay u dareemin waxsha cidlow si aanay u dareemin ay u ogaadaan waddadan in uu dad wanaagsan ay uga horreeyeen oo nebi ibraahim uu ka mid yahay calayhi afdal asalaatu watasliim waxaa kaloo aadda aynu ka qaadanayna qofku haddii xaqa uu haysto walow kelidiiba ha noqdee inuu isagu ummad yahay kuwa kalena haba badnaadaane wax ka soo qaad ma leh ina ibraahima kaana umma yaani waxdahu buu ummad aha kuwii kalena waxaan jirin baa laga soo qaaday qaala wuxu hi ilahay waladiina kuwa hum iyagu birabbihim rabbigood laa yushrikuun aanu shariik yeelahayn ilaahay subxaana watacaala addoomaha wanaagsan ee janatulfirdowsa dhaxlaya ayaa sifaadkooda ilaahay subxaana watacaala uu ka warramay ilahay uu ku bilaabay ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun markaasaa ilaahay sifaadkooda wuxuu ku daray waladiina hum birabbihim laa yushrikuun waa kuwa rabbigood aan u yeelin marka kaan ilaahay u shariik yeelin shirki laa akbar walaa asqar tawxiidka taxqiijiya ila taxqiiq tawxiid yakunu bicadami lishraake inuu ahluljanaha ilaahay raalli ka noqday uu kamid yahay ayaa aayadda qur-aanka ay tilmaamayso oo wuxuu leeyahy sheekh sulayman aayaddani baabka halka ay ka khusayso isagoo tilmaamaya min jihati ana allaha wasafa almuuminiina asaabiqiina ila aljanaat bisifaatin acdamuha athanaau calayhim bianahum birabbihim laa yushrikuun ay shaya min في وقت من الأوقات فإن الإيمان نعم النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشirk مطلقا cidii جannada heshay ilahay صفاad buu ku sifeeyey صفاadkaana waxa u weyn inuu ilahay ku amaanay بأنهم برabهم la يشhrikوun وعن xuseyر بن cabd الرحمaن qala wuxu uhi kuntu waxana cinda سacيid بن jubayr baan la joogay shl ibn cabdiraxmaan iyo saciid ibnu jubayr labaduba waa laba taabici oo raggii saxaabada soo gaadhay bay kamid yihin fa faqaala wuxuu ihi ayukum kii neebaa ra'a arkay alkawkaba xidigii aladii kaasoo inqada dhacay albaarixata xalay faqultu waxaa idhi ana aniga ayaa arkay uma qultu waxaan idhi oo inta aan ka dabageeyey amaa inii aniga miyaa lam akun ma ahayn fii salaatin salaad inaan ku jiray may ahayn buri oo waxa uu is yidhi markaad u sheegtay waktiga inaad soo jeeday wuxuu u qaadan doonaa inaad ahayd mid salaatuleil tukanayay marka waxaad noqon doontaa mid naftiisa ku ammaanay waxaanu ku sifaysnayn allahu akbar wuxuu leeyahy sheekh sulayman ibn cabdillahi fii taysir casiz alxamid wahada yadulu fadli salaf wa xirsihim cala alikhlaas wa washidati ibticaadihim can الriya taasi waxay tusinaysaa dadkii hore wanaagsanaa fadligooda siday ikhlaaska ugu dadaali jireen riyaag iyo istusnimadana ay uga fogaayeen warxal ayaa arkayay xidigii dhacay aniga ayaa arkayay laakiin ogow salaad kumaan jirin waktigaas ha u qaadanin oo ha igu ammaanin inaan ahay nin salaatuleyl waktigaa tukanayay bikhilaafi man yaqulu facaltu wa facaltu liyuhim alakmaara anahu min alawliya waxay khilaafsanaayeen oo ka duwanaayeen dadka maanta jooga odhanaya waxaasaan sameeyey waxaasaan sameeyey karaamaadkaasa aniga layga arkay si ay dadka juhaasha u moodsiiyaan inay awliye yihiin wa warubama callaqa asubxata fii cunuqihi aw akhadaha fii yadihi yamshi biha bayna annaas waxaa laga yaabaa tusbax dheer inuu qoorta sudhuu ku laalaabo ama gacanta inuu ku qaato buu yidhi oo dadka uula dhex maro iclaaman linnaasi anahu yusabixu cala ma fiiha min alkharaj waxaabaad moodaaba dadka inuu ogeysiinayo uu leeyahay tusbaxaygaa soo ma aragtaan kunka xabaa dadow ogaada kun jeer baan tasbiixsadaay inuu sidaa leeyahay baad moodaa buui waqad qaala alimaam maxamed ibn wada xadathana asad ibn furaat can jariir ibn xaazim can salt ibn burham qaala mara bn mascuudin cabdillahi bn mascuud wuxuu soo maray bimra'atin tusabixu bihi gabadh ku tasbiixsanaysa shay tasbiixdeeda ku tirinayso faqaacahu waalqaah intuu ka kala jaray ayuu ka tuuray uma mara birajuli yusabixu bixasan haddana wuxuu soo maray nin ku tasbiixsanaya qururx fadarabahu birijli wuu ka laagay uma qaala laqad ji'tum bidcatan dulman aw laqad galabtum asxaaba muxamadin cilma laba kama dhaxayso inaad bidco la timaadeen idinkoo sharciga ku gardarooday iyo inaad saxaabadii rasuulka aad ka cilmi badan tihiin wahada yadulu cala ana asaxaaba ma kanat cindahum yani masaabix saxaabadu inaanay tusbaxiyasidan jirin ayaa taasi ay cadda caddaynaysa waxad min asaxaaba tusbax ma xambaari jirin nacam dadka qaar ba waxay ku odhaneen digrigaan ku tirinaya oo digriga tirintiisa ayaa kuu dirsaday inta lagu yihi tirina waaba in kooban boqol baaba ugu badanba saddexiyo soddon jeero subxaana allah iyo soddon jeero alxamdu lilah iyo soddon jeero allahu akbara iyo marka boqolaado oo laa ilaha illa lah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wacala kuli shayin qadiir intaana gacmaha kugu filan ka kalena yaa ku yihi tiri ilahay xuskiisa wad waxba ha tirinin maxaad u tirinaysaa ilahay subxaana watacaala ma inuu kaa luminayaad moodeysaa haddaanad tirin kaa lumi maayo ilahay xuskiisa haddaad tiri siya haddii kalaba ilahay agtiisa waa kaaga qoraya xusku nebi maxamedna tusbixuna ku raaci maa yawma alqiyama halkan aad kaga tegaysaa markaad dhimato mid markuu dhintay tusbixiisii qabriga lagula xareeyey miyaad aragta jawaab lah laakin farahaaga haddaad ku tasbiixsato way ku raacayaanoo maalinta qiyaame way ku markhaati furi doonaan nacam walakinii hase yeeshee ludiqtu sababtu usoo jeeda waktigaasuu tilmaamaya wuxuu leeyahy ludiqtu waa layqaniinay ladqiguna waa qaniiyada xayawaanaadka suntali qofka ay qaniinaan qaala wuxuu ihi famaa sanacta oo maxaad samaysay markii baalgugu qaniinay qultu waxaan idhi irtaqaytu dee waxaan dalbay cid igu tufta cid waxa weeyaan qur-aan igu akrida ama duco igu tufta ayaan dalbay wa fii riwaayati muslim istarqaytu ay alabtu ruqya qaala famaa xamalaka calaa dalik oo maxaa kuu kalifay arrintaa ma daliil baad uhaysataa taana waxaa laga qaadanayaa siduu leeyahy sheekh fawzan hada fiihi ana salafa yaطlubuna daliil cala ma yafcaluuna wama yaquluun salafku waxay samaynayan waxay ku hadlayaanba daliil bay u raadin jireen qofka wax yidhaahda ama wax sameeyana maxaa daliilo haysaa ah? bay odhan jireen wa fiihi طalb daliili calى اlmadhabi wاlijtihaad faman qala bimas'alati min almasa'ili aw facala ficla fainahu yuطlb minhu daliil calى jawaazi aw calى mashruuciyati min alkitab wالsuna qofka wax ku hadla yidhaha diintu kamid yahay ama wax sameeya daliil baa la weydiinaya arrintaasi inay banaantay ama shareecada inay kamid tahay sheegaya fama xamalaka calaa dalik qultu waxa hi xadiidun baa igu xambaaray oo xadatanaahu shacbiyu shacbi uu noo noo sheegay qaala wuxu uhi wama xadatakum oo shacbi muxuu idinku warramay qultu waxaa ihi xadatanaa waa noo warramay can burayda isagoo ka warinaya ibn lxusayn shacbi waa taabici burayda uu ka warinayaana waa saxaabi anahu qaala inuu yihi laa ruqyata ilaa min caynin aw xuma ana xadiidku waa marfuuc sida riwaayaadka qaarkood ku cad rasuulkaa sidan yidhi laa ruqyata tufitaan ma jiro qofka wax lagu tufo ilaa min caynin aw xumatin in lagaga tufaayo il ku dhacday mooyaane amaba se qaniinyo bahal hoose uu qaniinay markaa markaasi aynu tilmaami doono taa macaneheedu maaha in labadaas sababood oo qura qofka wax loogu tufi karo ama qur-aan loogu akrii karo ee laa ruqyata akmal wa afdal wa anfac oo ruqyadu xanuunadoo dhan waxbay ka tartaa laakiin labadan xanuuna isha cawrida iyo qaniyada bahalka hoose labadaas si gaaray wax uga sii tarta wa nafcuhaa fi haadayni almaradayni acdam qaala wuxuu yihi qad axsana wanaag buu sameeyey man intaha qofka ku ekaaday ilaa maa samica intuu maqlay qofka daliilkii uu maqlay un ku camal falay xumaan ma sameyne wanaag buu sameeyey de xadiidkaasun baad maqashae xadiidkiina ku camal fashay bu i lakin xadiid kale ayaa jiro aanad maqal walakin hase yeeshe xadathana ibnu cabaas ibnu cabaas baa noo warramay can inabiyi sala allahu alay wasalam anahu qaala inuu yihi curidat calaya waxaa laysoo bandhigay alumamu ummadihii ayaa laysoo bandhigay buuhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam fara waxaan arkay annabiya nebi baan arkay wa macahu rahat iyadoo koox yara ay la socoto nabiya baan arkay wa wamacahu rajul iyadoo nin uu la socdo iyo warajulaani laba nin wanabiya nebigii baan arkay walaysa macahu axad oo cidina aanay la socon nebi an ambiyada kamid ah taasina waxay tusinaysaa ummad walba in maalinta qiyaame si gooniya ah loo sooci doono oo ummad waliba rasuulkeeda waxa weyan ay raaci doonto waxaana looga jeedaa dadka rasuulka raacaya waa ciddii rumaysa wey ciddii kale waa la reebaya iyaga sababta rasuulka loo tusiyey sala allahu alay wasalam ummadahanna waxay tahay iyo rusushan qaarkood cidiba aanay rumayn laabqaboojin bay rasuulka u tahay si uu dacwada ugu sabro dhibay ka soo gaadhayna ugu adkayso ugu adkayso waxaa kaloo taa laga qaadanayaa tiradu inaanay daliil u ahayn tiro badnaanta in xaggaa loo badanya xaq uu jiro xaqa laguma garto cidda haysata tiradooda iyo sifaadkooda waxaa lagu gartaa xaqa daliilkiisaa lagu garta ma dala daliilu caleyh fahuwa alxaq wixii kitaabka iyo sunadu ay tusiyaan baa xaqa walow hal qofba ha haystabe dadka inta kale ha garab martee wixii kitaabka iyo sunadu ay baatil ku sheegaanna waa baatil walow ummadda bedankeeduba shaygaasi mid haysata ama ku camal falaysa ama ictiqaadsan ha noqota rufica liya lay kor yeelay oo bimacnaa lay tusiyey sawaadun cadiimun humaag weyn oo sawaadka waxaa la idhaahdaa ashkhaasta aanad arkahayne kaa fog fadanantu waxaan u malaya anahum ummatii ummaddaydii inay yihiin rasuulku wuxuu rajaynaya ummaddiisu inay aada u fara badan tahy faqiila lii waxaa laygu yidhi riwaayadka qaarkood waxaa ku timi qultu ya jibriil haulaai ummati waxaan ihi jibriilow kuwaasi ma ummadaydii ba qaala laa walakin undur ila lufuq faqiila li waxaa lagu uhi haadakaasi muusa nebi muuse weeye wa qawmuhu qawmkiisii qoladaa faraha badan xaggaa soo socota fa nadartu waan eegay oo faidaa sawaadun cadiimun mise waaba haddana humaag weyn se riwaayad kale ku timi faraأaytu ummatii qad mala'u الsahla wاljabal faacjabanii katratuhm wa hay-athm faqiila aradiita ya muxamed qultu nacam ay rabbi waxaan arkay ummadaydi oo aada u fara badan oo banaan iyo buurba buuxisay waxay cajab gelisay badnidooda iyo qaabkooda habsami socodkooda markaasa waxaa laygu yihi raalli ma tahay imika haddaba markaasaa waxaa idhi ha rabbi ow raalli baan ah faqiila li waxaa lagu yihi hadi ummatuk tani waa ummadaadi yaani ummatlijaaba looga jeeda waa kuwii ku rumeeyey wa macahum waxaa la socda oo ku guda jira sabcuuna alfan toddobaatan kun wayadkhuluuna aljanata jannada gelaya bigayri xisaabin xisaab la-aan walaa cadaabin iyo cadaab la-aan riwaayaadka qaarkoodna waxay caddeeyeen wa maca kuli alfin sabcuuna alfa kun kastaoo kamida toddobaatankan kun toddobaatan kun oo kale ayaa la socda o iyaguna sifadan leh uma dabeetana nahada waa kacay rasuulku fadakala manzilahu gurigiisii buu galay fakhaada annaasu dadkii waxay dhex galeen fi ulaaika ay fi lkalaami fi ulaaika hadalkii ay ka hadlayeen qoladaasi cidda ay yihiin fi ayi ulaaika toddobaatan ka kun cidda ay yihiin bay saxaabadii ka hadlayen ila rasuulku uma sheegina waa ka dhex kacay une fa qaala bacduhum barhkood waxa falacalahum waxaa laga yaaba aladiina kuwa inay yihiin saxibuu rasuula allahi sala alla alah wasalam rasuulka la saaxiibay marka kuwa sidan lahiba dee waa saxaabo saxaabaduna toddobaatan kuwaa ka badnaayeen asuxba alkhaasa bay ujeedaan kuwii si gaara rasuulka sala allahu alayh wasalam bimacnaa ula rafiiqay sida muhaajiriintii oo kale wa qaala bacduhum barhkood waxay yidhahdeen falacallahum waxaa laga yaabaa kuwii inay yihiin aladiina kuwaasoo wuliduu fi lislaam islaamnimada lagu dhalay waalidkood iyagoo islaama ay dhaleen falam yushrikuu billahi shay-an oo ilahay aanu shariik yeelin wadakaruu ashyaa qaar ba wixii ay ula muuqatay bay ku sheegeen fakharaja calayhim waxaa kusoo baxay rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam faakbaruuhu khilaafkoodi bay rasuulka u sheegeen waxay rasuulka ilaahay ow toddobaatan kaa kuna jannada gelaya xisaab iyo cadaab la-aan kuwa ay yihiin baanu isku khilaafay faqaala wuxuuhi rasuulku hum iyagu aladiina kuwii weye laa yastarquun ey laa yatlubuuna ruqya markay xanuunsadaan aan cid u yeedhanahayne oo aan odhan ahayn kaalay nagu tufta walaa yaktawuuna oo aan isgubahayn walaa yatatayaruun waxbana aan baataysanahayn wa calaa rabbihim rabbigoodoo qurana yatawakaluuna tala saaranaya faqaama waxaa kaacay cukaasha ibnu muxsin saxaabigii la odhan jiro faqaala wuxu uhi idcu llah ilaahay ii weydiya an yajcalanii inuu iga dhigo minhum kuwa inuu igu daro faqaala wuxu uhi rasuulku anta minhum aduu iyaga ayaad kamid tahay uma qaama waxaa kacay rajulun aakhara aakharu nin kale faqaala wuxu uhi idcu llah ilaahay ii weydii an yajcalanii minhum inuu qolada igu daro faqaala wuxuu ihi sabaqaka biha cukaasha cukaasha ayaa kaaga dheereeyey waa lagaaga horreeyey marka insha allah xadiidka halka baabka uu ka khuseeyey iyo masaa-isha kale ku jirtaba insha allah darsiga berri ayaynu sharixi doonaa wallahu aclam